alxadiiu aani cashar xadiidka labiyo tobneeya hada maxalu warawa bukhaariyu wa muslimu bukhaariyo muslim waxay ka wariyeen can abi saciidin اlkhudriy radi allahu canhu qaala abi saciid wuxuu yidhi kharaja rasuululahi rasuulka allah baxay sal اllahu alayh wasalam fii aضxaa ciidulaضxaa ciidda bisha dilxija ku jirta waa ciidda soo socota ow fitri ama ciidulfitri labaday mid aheed maalin ciida oo ciiduladxa ah ama ciidulfitri ah aa nabigu baxay sal allahu calay wasalam ilalmusalla meeshay muslimiintu ku tukadaanu u baxay salluhu masaajidka maaha waa meel bannaan oo muslimiintu ku tukan jireen oo waxaa sunnaa salaada ciidda inaan masaajidda lagu tukanayn meel bannaan lagu tukado saasaa sunna haddii masaajidka lagu tukadana waa ansixi waa ansixi famara nabigu wuxuu soo maray cala nisaai dumar isagoo usii socda ciiddii uu dumar meel jooga soo maray fa qaala wuxuu idhi yaa macshar anisaa dumarkaas jamaacadooday tasadaqna sadaqa la baxa sadaqadu naartay gaashaan ka noqota sadaqadu waxyaalaha qofka naarta gaashaan uga noqday ka midta dumarka meesha ku kulmayo sadaqa la baxa fa innii aniga ra'aytu kunna waxaan idin ku ogaaday aara ahli naar ahlunaarka dadka ugu badan inaad tiid ahlunaarka dumara ugu badan nacuudu bilahi min annaar dumara ugu badan nabiga saasaa ilaahay ogeysiiye oo loo waxyooday ilaahay baa ogeysiiyey fa inii aniga ra'aytukunna waxaan idinku ogaaday akar ahli naar ahlunaarka kuwa ugu badan inaad tihiin ra'aadu waa cilmiya mafcuul awalkii waa kuwa ugu badanee naarka galaa dumar inay yihiinaan ogaado fiiriya marka gabdhaha saxaabiyaadkahay qiimaha badan waxay weydiiyeen sababta keenayda inay naar u bataan ilaa sabab la-aan ilaahay naar iskama gelin ilahay waa alla cadli ah eh. waa weydiiyeen si ay uga fogaadaan qofka naarka gala waa qofka sababtan la yimaad ama sabab kaloo naarka lagu galo sifo marka waxaa jirta ay dumarku ku badan yihiin oo ay ragga uga badan yihiin ifadaasaa keenta inay naarta u bataan ifadiiyaa nabigu u sheegay marka si ay naarta uga fogaadaan iiri ayaguna balgabdhaha dadaalkooda qiimahooda fiiri way weydiin waxaan rasuulka allo sababta keenayda xayr sababta aan ku mudanayno oon ragga ku badnayn annaga nagu badan waa sifada bal fiiriya gabdhahaas caqligooda iyo alla ka cabsigooda faqulnaa dumarkii waxay yidhaahdeen wadima shay sababtiis muxuu yahay yaa rasuulalahi rasuulka ilaahay wa bima shaygee shayga sababtiis aan naarta ugu badayna waa kee yaa rasuul allah qaala nabi wuxuu idhi tugirna lacna lacnadaad badidaan wa takfurna alcashiira ninkana waa ka abaalka dhacdaan sababta keenayda inaad naarta u badataan waa labo mid ka mida ah. lacnadaad badida dumarka gabalaa lacnada xataa marka gabal hadhaal carruurtayna dhacallaa kugu yaal inay tahay haddii waa carruurkay dhashay fiir ama qof kale leed oo muslima ah. lacnadaad badida lacnaduna صifo muumin maaha laysa almuminu bilacaan yidhi nabigu sal اlah alay muuminka ma aha mid lacnad badan naclaa ku yaal malcuud kaas waa naclaqabe صifo muumin maaha waa صifo naarka lagu galo taas marka maxaa la rabaa rag iyo dumarba lacnad in laga fogaado o waa midda kooaad tan labaad wa takfurna alcashiira cashiirku waa hal mar inta carootoo xanaaqdo ay tleedahay weligay qayr iima samayn ay waa asbaabta naarka lagu galana maxaa ka mid a ah? abaalka dhaca qofkii wanaagga kuu samey inaad tidha wanaag iima samayn wanaag waa waajib qofka wanaagga kuu samey inaad ku shukrido qofkan dadka ku shidino ilaahay kuma shukriyo man sanaca ilaykum macruufan fakaafiuu nabigu wuxuu leeyahy sal allahu alay slam qofka wanaagga idiin gala u abaalguda fain lam tajiduu bima tukaafiuunahu fadcuu lahu haddaadnan heli karin waxaad ugu abaalgudaan u duceey u duceey abaalka dhaca waa sifo naarta lagu galo dadka yaan la abaalka dhicin marka dumarka waxaa ku badan qaar badan ma wada ahan dhammaantood laakiin waxaa ku badan kuwa abaalka dhaca oo ninkooda weliba abaalka dhaca intaas u dadaala qayr u samayna hal maray xanaaqday leedahay weligaa qayr kuguma arag raggana adaa u yiita ebraas ah. waa sifada naarta lagu galo oo gabdhuhu ka cararaan sifadaas oo gabar walbaaba nafteeda ka ilaashato nabgu wuxuu yidhi sal اlahu calayh wasalam maa ra'aytu min naaqisaati caqli wadiin ma aanan arag kuwo caqligoodu naaqis yahay diintooduna naaqis tahay oo adhaba ka tagsiin badan liludi rajulin ninka caqligiisa ninka alxaasimi go-aanka adag min ixdaahuna mid idin ka mida ah. gabdhaha caqligooda waa naaqis uu yidhi nabi maxamed sal اlahu alay diinkooduna waa naaqis haddana ninka caqliga badan ee go-aanka badan waa ka qaalib noqon kara bal ajaaibta nin go-aan adag oo caqli badan hadday gabadha xikmad lanta waa ka duwi kartaa go-aankiisa waa ka leexin kartaa fiiriya bal gabdhahaan xikmadooda gabdhaha saxaabada sow nabigu kuma tilmaamin nuqsaan caqli ah iyo nuqsaan diini ah waa weydiiye ayadana waxay idhahdeen nuqsaanta caqliga halkay nooga jirta midda diintuusa halkay nooga jirta faqulna waxay yidhaahdeen walaa nuqsaanu diinina diinkeenna nuqsaantiisu muxuu yahay wa caqlinaa caqligeenna nuqsaantiisu muxuu yahay yaa rasuul allah gabdhaha gaalada waxay leeyihiin haddii la yidhaha nabigaa yidhi gabdhaha caqligooda nuqsaana ku jirta warkaas war oo xun weeyey gabdhaha gaalada waaba diidayn figa hadalka nabigiisa qofka xadiidka nabiga isagoo nabigu inuu yidhi og diidana muslim waa gaal gabdhaha gaaladaa lama maqashay kara xadiiskan waxay leeyihiin xadiidkan gabdhiyuuba takooraaba nabigu ma iska hadlaa mase ilaah u waxyooday wamaa yandiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyu yuuxa nabigu iska hadli ma ee ilaahi cirkiya dhulka abuuro gabadha abuuro ragga abuuro u waxyooday oo saatan u sheegay soo ma jeedin gabdhaha gaaladaa marka ma maqli karna xadiidkan gabdhaha muminaadka waa ku qanacsanyi waa ku qanacsanyi gabdhaha muminaadka waa ku qanacsanyi way weydiiyeen faqulna waxay idhahdeen wamaa nuqsaanu diinina diinkeenna nuqsaantiis muxuu wa caqlina caqligeenna nuqsaantiis muxuu yahy yaa qaala nab wuxuu yidhi alaysa miyuusan ahayn shahaadatulmar'ati haweenayda markhaatigeeda nisfa shahaadati rajuli ninka markhaatigiisa barkiisa qur soo saas sheegma fain lam yakuunaa rajulayni farajulun wamra'atan laba nin oo markhaati a maal haddii laga markhaati kaca laba nin hadii la waayana hal nin iyo laba dumar labada dumarka maxay u dhikanaan markhaatiga xaggiisa hal nin oo aayad quran rabbiya yii kawa marka nuqsaanta xagga caqliga waa middaas nuqsaanta xagga diinkana waa maxay nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam u sheegay fiiri nuqsaanta diiniga maxay yidhahdeen gabdhihii qulna waxay yidhahdeen balaa haah sidaas wey fiiro gabdho muran ma qabaan markii loo sheegay balaa ay yidhahdeen sax way yidhahdeen laba gabdhood markhaatigoodu u dhikan maa hal nin sax wey ay say u aqbaleen hadana wuxuu sheegay diinta nuqsaanteeda nabigu wuxuu yidhi qaala nabigu wuxuu yidhi fadaaliki midkaas oo ah laba gabdhood xagga maqaatiga hal inay u dhikan maa min nuqsaani caqli caqligeeda nuqsaanteedu ka mid alaysa miyuusan arrinku ahayn idaa xaabad markay haysho gabadha dhiigga caadada hesho lam tusalli midaan tukayn walam tasum aan soomin waxaa dhici karta maalin ramadaan duurka eeda gurigeeda joogto gabadhu tukame oo iska cune caruurtaysooda iskaga soce sooma jeedin soo maama raggiina waa soomayin ma afuri karaan nuqsaanta diintu waa middaas ayadu ku dambaabme laakiin maantaas salaadeedii waa ka maqanta laakiin ku dambaabme ila ilaah u ogolaaday qulna gabdhi waxay dhahdeen balaa sax wey ilaahiya waa run gabadha waxaa dhici karta mar iyadoo weynu qaangaara inaysan soomin tukanin waa dhici karta qaala nabi wuxuu yidhi fadaliki midkaasuna min nuqsaani diin diinta nuqsaanteediu ka mida ah. rawaahu xadiidka albukhaariya wariyey raqamka saddex boqol iyo afar muslimna waa wariyey boqol soddon iyo labo walafdu lilbukhaariy u sugnaaday gabadha xaydka qabtaa laa tusalli ma tuka karto marka ay xaydka qabto walaa tasuumu mana soomi karto ayaama xaydiha maalmaha ay xaydka qabto walaa yasixu mana ka ansaxayo minhaa gabadha waaxidun mid oo minumaa salaada iyo soonka ka mida fii tilka alayaami maalmahaas caadada salaaduna ka ansixi mee waana ku dambaaba hadday tukato xaydka maalmihiisa hadday soonto waa ka xaaran ma ka ansaxayo hadday soontona weliba waa ku dambaabi ilaahay caasi